فيما يجب على العبد لمولاه oo iska lahaa sheekh saali bn cabdillaahi bn sumayr alxadarami الشافعي رحمه الله تعالى وحين dhexda kaga soo jirnay salaada musanifku waxaan soo gaaray halka uu yidhi faslun arkaanu salaati sabcata cashara arkaanu salaati waa kaawa akhran miyuu ahaa ayib saxwey faslun halaathu darajaat halkaas ka bilaanay soo maha anniyatu niyadu thalaathu darajaatin saddex jaranjaro weeye saddex marxaladood bay martaa niyadu markaad salaad niyeysanaysid saddex darajay leedaha saddex jaranjaro jaro kow in kaanad hadday tahay assalaatu salaada aad tukanaysid fardan waajib hadday tahay fardan hadday faral tahay waa waajib salaadihii shanta ahaa wajaba waxaa waajibaya qasdu lficli ficilka la xiriirintiisa in loo qasdo ficilka xiriiri waxa weya uje uqasidiisa uqasidi uqasdiis in loo qasdiyo macnaha ficilkii in loo qasdiyo oo qofku uu go-aansado wajaba waxaa waajibaya qasdu lficli ficilkii in loo qasdo kow iyo watacyiinu salaadii in la cayimo oo la magac dhabo iyo walfardiyatu faradimadeeda iyo waajibkeeda in la sheego taasu qeybtii koobaad bay noqotay salaadu hadday waajib taho faral tahay salaadii iyo niyadu inay xiriiraan oo loo qasdo salaadan faralka ah faral ahaan loola qasdo waa waajib in la cayimo salaadu tay tahay ma duhur baa mise casar baa cayimiddu waa saas matalan duhur baa tukanaysaa marka inaad cayintid duhurka aad tukanaysid iyo inay waajib tahay inaad sheegtid maaqo qodob wey qasdulficli ficilka salaadan in la sameeyo falkii in loo qasdo weeye waa kow salaadan inaad tukanaysid waa inaad u qasadid labo tacyiin waa salaaday tahay inaad gooni u cayintid ma duhur baa ma casar baa waa inaad cayinto magac dhawey labo waajib waajibnimadeedana waa lagaa rabaa waa laazim qodobka marka waa qodobka koobaad qodobka labaad wa in kaanad hadday tahay naafilatan salaad sunna ah naafilatan salaad sunna ah muaqatatan ee xilli loo sameeyo waqti leh salaadaha sunada qaar baa xilli iyo waqti leh salaatuleilka goormaa la tukadaa habeenkii soo ma salaatuduxada goormaa la tukadaa barqadii marka salaad waqti leh hadday tahay xilli leh in kaanat haddaw in kaanat hadday tahay naafilatan sunno mu'aqatatan xilli leh oo waqti loo sameeyey ka raatibat waa sida salaadaha rawaatibta oo kale rawaatibta waa salaadaha salaadaha waajibkaa raaca ama ha ka hormareen ama ka dambeeyeen duhurka labaa ka horeysa sunno labaa ka dambaysa maqribka labaa ka dambeysa ceshaha labaa ka dambeysa subaxa labaa ka horeysa soo garan maysaan salaadahaasaa rawaatib loo yaqaana waxay raacaan salaadaha waajibka ahay raacaan ama waa ka horeeyaan ama waa ka dambeeyaan ama labadaba waa leeyihiin sida qeyb ka horeysa qeyb ka dambaysa duhurkao kaleetay hadday tahay salaad sunna ah kow raatibo oo kaleeta aw daata sababin ama sabab leh sabab keenay baa jira waa salaad sabab keenay masaajid baad soo gashay maxaa lagaa rabaa taxiitulmasjid soo maa sabab bay leedahay wajaba waxaa waajibaya qasdulficli falka samayntiisa u qasidiisa in loo qasdo u uqasdiyidiisa iyo wa tacyiinu in la magacaabo salaadaan inaysan waajib ahayn ay sunno tahay oo sunno raatibaa tahay ama sabab ay leedahay wa in kaanat hadday tahay naafilatan salaad sunno ah laakiin aan intaa midna ahayn oo sababna lahayn raatibana ahayn wajaba waxaa waajibaya qasdulficli ficilka u uqasdiyidiisa faqad oo keli ah ficilkii inaad u qasadid bas oo tiraadid falkan salaadaana tukanayaaba tacyiinku laazim ma ah ficilka loo qasdaya marka muxuu yahay walficlu ficilku usallii waan tukanayaa wey a usallii waxaan tukanayaa watacyiinu tacyiiniduna waxa weeye magacaabidu duhran duhur aw casran am casr waa tusaale ahaan usallii waxaan tukanayaa duhran ama casran casr baan tukanayaa waa magacaabidii waalfardiyatuna waxa weeye fardan inaad tirahdid usalii salaata aduhri fardan waxaan tukanayaa salaadii duhur oo faral ah ayaan tukanayaa saasaad sheegaysaabi marka musanifku halkaa wuxuu sheegay raxmatullaahi calayhi oo halkaa israaciyey salaada markaad tukanaysid niyadu saddex darajay leedahay salaadu hadday tahay salaad waajib ah tusaale duhurkaan ka soo qaadayna maxaa lagaa rabaa saddex qodob kow falka aad samaynaysa salaaddu waa fal iyo qowl waa ka koobanta falku waa ficilkii rukuucdii sujuuddii gacma taagidii falkii falkan aad samaynayso ficilka horta waa inaad u qasadid kow salaadaad tukanayso duhurna waa inaad magacowdid duhur inay faral waajiba tahoo sunno aysan ahayna waa inaad magacowda ayana ma la fahmi saddexdaa qodob baa lagaa rabaa falkii u qansadoo samee salaadii magacow duhurka ahayd faradnimadeed iyo waajibnimadeedina sheeg hadday salaadu sunno tahay sunnadaasoo xilli leh sida sunna sunnooyinka raatibada ah ama sabab keeno uu jiro waa sunno sabab leh waxaa kugu waajibayaa laba qodob oo muxuu yahaa falkan inaad u qasadid kow iyo salaaddii inaad magacowdid labo labadaasaa kuwa maxaa meesha ka baxaya tacyiinki baa meesha ka baxaya inaa cayintid oo magacaasle hadday salaadu salaad iska sunnaa tahay kuwii raatibada ahaa iyo kuwii sababka lahaana aan ahayn salaadaha sabab kale waan sheegno waxaa ka mid ah salaada taxiyatulmasjidka sabab bay leedahay masaajidkii baa soo gashay laba ragcadood oo sunnaa hadday marka aysan kuwaa ahayn falka inaad u qasidid keliya unbaa waajibayay laakiin inaad magacowdid laazim kugu noqon mayso ayib haddii la yiri marka qasdulficli ficilki waa in loo qasdo ficilku waa maxay usallii waan tukanayaa o kale wey tusaale ahaan usallii waan tukanayaa haye tacyiinku waa maxay salaadda magaceedi baa sheegaysaa tusaale ahaan duhran usallii salaata duhri salaata alcasri ayaan tukanayaa waa waan magacaabo tacyiinkii wey waalfardiyatuna waa maxay inay faral tahay usallii salaata duhri fardan oo waajib ah haa salaata duhri salaata alcasri fardan oo waajib ah saasaad marka waxa weeyaan fal ahaan u samaynaysaa ayib niyo niyadiina u samaynaysaa faslun shuruudu takbiirati alixraam xirashada takbiirteeda shuruudeedu sitata cashara lix iyo toban weeye takbiirat lixraamka salaada lagu xirto allahu akbar soo lama yidhaahdo allahu akbartaasaa waxay leedahay lix iyo toban shardi ayay leedahay salaada arkaanteedu maaqay ahayd ya toddobiiy toban soman arkaanu salaa shuruuda uu leeyahy ay leedahay lixraamka allahu akbar markaad leedahay shuruudda lagaa rabo waa lix iyo toban baa lagaa rabaa mid ka mid a ah haddaa ka tagtayna salaadaada ansixi mayso waa allahu akbar keli ah weeye waxa lix iyo tobanka shardi loo xirayo allahu akbar keligeed shuruudeeda shuruudu takbiirati alixraami xirashada takbiirteedu shuruud ay leedahay sitata cashara lix iyo toban weeye kow an taqaca waa inay dhacdo takbiirtu xaalata alqiyaami istaagga xaaladeeda fil fardi waajibka dhexdiisa salaada waajibkaa marka aada xiranaysid takbiiratulixraamku adoo taagan waa inay kaa dhacdo maxaa meeshaa ku baxay adoo fadhiya haddaad tiraha allaahu akbar duurki kabacdina aad istaagtid kuma ansixin xagee la rabaa takbiiratulixraamku inay ku dhacdo istaagga adoo taagan xaalat alqiyaam waa salaadda waajibkaah dee waxaana u daliilah xadiidkii ninkii almusiya salaatahu almusiyu salaatahu ahaa idaa qumta ila salaati fakabir salaada markaad u istaagaysay takbiiro arrinkaa marka wuxuu ku tusiyey adoo taagan baa la rabaa takbiirta adoo fadhiyaalmay haddii aad awoodid wax laga hadlayo marka qofkii awooda waxaa waajib ku ah istaag inuu kula yimaado takbiiratulxiraamka allaahu akbar an taqaca waa inay dhacda takbiirtu xaalata alqiyaami istaagga xaaladiisa filfardi salaada waajibka dhexdeeda salaada waajibka maxaa ku baxay haddaan idhi sunnadu kuma jirto sunnadu kuma jirto labo wa an takuuna waa inay ahaato lixraamku bilcarabiyati carabi waa inay ahaato allaahu akbar ilaahay baa weyn soomaha macnaheedu haddaan salaada ku galo eh, waxa wey ilaahay baa weyn oo aan soomaali ku sheego may sawaaxili maxa lagu yihahda ilahay baa weyn ya munga mkuuba saasaa la yihahdaa yaa luqada adoonta ku sheeg allaahu akbar wixii ka turjumahayo luqo kale haddaad sheegtid ma ansaxayso Ah, ilaahay baa weyn ma asaxayso waa ina carabi ku tirahdid marka wa an takuuna waa inay ahaato bilcarabiyati carabi waa inay ahaato xaggee laga keenay dee nebiga carabi dadka saa wax ugu baray sala allahu calayhi wasalam carabi ayaa dadka lagu baray waa midda kaletee in lagu dhawaaqo allahu akbar wax mashaqaa ma leh allahu akbar waa iska fudud allahu akbar qodobka marka waa qodobka labaad oo wa an takuuna waa inay ahaato bilcarabiyati luqa alcarabiya waa inay ahaato saddex wa an takuuna waa inay ahaato bilafdi ljalaalati lafdiga lafduljalaalha loo yaqan lafduljalaalahu waa kee allah wey allaahu akbar waa inay ahaato allaahu akbar haddaan allahu iska dayno oo aan idhaahdo alraxmaanu akbar arraxmaan soo ilahay iska malo magacdiisa ka mid maaha ama aan idhaahdo alraxiimu akbar ama aan idhaahdo maaliki yowmi ddiini akbar oo aan allahu ka tago ma ansaxayso marka lafduljalaalaha waa in lagu dhawaaqo allahu waa in la yidhaahdo ma la fahmo wa an takuuna waa inay ahaata bilafdi اljalaalaةi weynanka lafdigiisa oo lafduljalaalaha waa allah allahu akbar waa in la yihahdo afar wa bilafdi akbaru lafdiga akbarna waa in la isticmaalo lafdiga akbar waa in la isticmaalo waa inagii soo saarnay taxriimuha takbiir salaada saad u sheekaysanaysa waxaa hadalku xaaraam kaaga noqonaya markaad allaahu akbar tirahdoo takbiirsatid wa atakbiir marka lafduljalaalahan waa inaad isticmaashid lafdiga akbarna waa inaad isticmaashid lafdiga akbarna waa inaad isticmaashid ayadaasaana xadiidku ku soo arooray shan watartiibu waa in la kala hormariyo bayna lafdayni labada eray labada lafdi waa in la kala hormariyo sababtoo ah nebigaa sidaa iyo ka sugnaatay in lagu raacaana waajibaysa labadee allaahu iyo akbar soo maaha kee horeeya allaahu akbar maxaa la diidan yahay akbarullaahu akbar allaahu ilaahay ayaa weyn ba la diidan yahay marka waa in la kala tartiibiyo waajib wey waa shardi lagama maarmaan ah haddaad tidhaahdid akbarullaahu akbar allaahu oo allahu gadaal maraysid maya ma ansaxayso lix wa anlaa yamudda wa inuusan taagin hamsata aljalaalati lafduljalaalaha hamzada ku jirta waa inaadan madin allah hamsada ku jirta soo hamsa lwasli ma aha hamsatulwasli ayaa loo yaqaanaa marka haddaan idhahdo allaahu allaahu akbar inaad diinta ka baxdaaba laga yaaba salaad inay kuwa ansaxda u kaadiyo oo qofkii diinta ka baxaba macnaheedu waa maxay allaahu ilaahay miyaa akbaru weyn ma ilaahay baa weyn ilaahay weynankiisa hadduu shaki ka galo halis maa marka dad qaar baa si khaldan ugu dhawaaqa isagoon hadda ilaahay diidid ka ahayn allaahu may laba rabo allah waa inaad tiraha maxaa la diidan yahay hamzada allahu ku jirta inaad madid oo aad tidhahda a baa la diidan yahay maxaad odhanaysaa ku dhawaaqa allahu baa la rabaa maxaa la diidan yahay allahu hamzada in la mado sidaa ogeed wuxuu yidhi wa an yumadda waa inaan la taagin oo la madin hamzata waxa weeyaan waa inaan la madin hamzata aljalaalati lafduljalaalaha hamzada ku jirta waa inaan la madin ayib toddobo wa cadamu maddi baa-i akbar akbaru ba-da ku jirtana ayana waa inaan la madin maxaa la diidan yaha kuwa muadimiina maarata markay adib allahu akbar allahu akbar yidhahda baar baar ilaahay iyo weyneyn midna maaha waa wax kaleeto haamaha hidooyinka dhaqanka iyo waxyaalahaas meelaha la sursuro soo mid arag wax kaley baa noqonaysaa baar haddaad tiraa baar marka khalad waay waxaa la rabaa marka akbar inaad tiraahda allaahu akbar maxaa la diidan yahay bada da alif in lagu taago oo aan la mado oo la yidhaahdo akbar allahu akbar waa khalad wax ku ansaxay lama arko akbar sababtoo allaahu alle akbaar haddaad tiraahdid ilaahay baad cayday ilahay maadan ammaanin akbaar marka waa inaadan ba-da akbaru ku jirta aadan madin maaqashay baan la ogolayn in la mado haddaan soo mar allaahu hamzada ay ka bilaabato aa in la yidhahdo lama ogola akbar ba-da ku jirtana baa in la yidhahdo lama ogola see loogu dhawaaqayaa allaahu akbar ayaa la odhanaya akbar khalaas wakaa marka wacadamu maddi baa-i akbaru akbaru da ku jirtaa maditaan la-aanteeda inaan la madin sideed wa anlaa yushadida waa inuusan qofku adkayn albaa ba'da laftirkeeda isla ba'daas aan dhirnay lama madi karo waa inaadan shadin maxaa la diidan yahay allaahu akbar akbar akbar haddaad tira ba'dii shadid waxa weya salaad kuma jirto marka ba'da shadka ka ba'da maaqashi baan ka ilaalinaynaa in la shado kow oo la adkeeyo iyo in alif lagu taago akbaar la yidhaahdo akbar haddaad tidhaahda akbar maya koma jirto wa anlaa yushadida qofku waa inuusan adkaynin albaa'a ba-da waa inuusan shadin sagaal wa anlaa yasiida waa inuusan kordhin waawan waaw wawdaasoo saakinatan reeban ow mutaxarikatan ama xarakaysan bayna alkalimatayni labada weerood dhexdooda labada weerood iyo labada eray dhexdooda allaahu hu akbar allaahu iyo akbar dhexdooda waa inuusan wow reeban uusan waxa weeyaan gelin mid xarakaysanna waa inuusan gelin allaahu ma la fahma allaahu iyo akbar soo mahay labada kelimo labadaa dhexdooda wow reeban iyo wow xarakaysan midna ma gelin karti xarakadii dooni ha noqotay allaahu akbar allaahu allaahu wa allaahu wa iyo waxyaalahaasaa la diidan yahi allahu wa akbar tasaa wa akbar yahay marka allaahu iyo akbar bayna alkelimatayni labadaa kelima dhexdooda waa inaysan oolin waawan waw waawan waawdaasoo saakinatun reeban ah wa anlaa yaziida waa inuusan qofku ku kordhinin waawan wawdaasoo saakinatan reeban aw mutaxarikatan ama xarakaysan bayna alkalimatayni labada weero dhexdooda labadee kelimo allaahu iyo iyo akbar sidee bay ugu kordhi kartaa maxay noqon kartaa allahu akbar ama allah huwa akbar iyo waxyaal la midka waa hagaag toban wa anlaa yaziida waa inuusan kordhin qofku waawan waawa inuusan ku kordhin qabla aljalaalati lafduljalaalha allaha hortiisana waa inuusan waaw ku kordhin lafduljalaaluhu waa kee allah wey allah baa lafduljalaalha loo yaqaan acrafu lmacaarif allah allah horteeda waa inaadan wow gelin markaad salaada gelaysis oo aadan odhan wallaahu akbar wallaahu akbar waa inaadan odhan sababtu waxaa weeyaan culimmadu ay leeyihiin shuruuda noocaasa ah oo ee ilaa waxa weeyaan lixaadka iyo waxyaalahaas ilaa tobnaadkaba laga gaaro waxaa loogu talagalay siiqadaani inaysan luqada carabiga ka bixin qaacidadeedii la yaqaanay xadkii luqada wax loogu talagalana aysan gaarsiin oo khalada loogu talagalay marka sidaasaa la rabaa siiqadu qaacidadii luqa alcarabiya waa inaysan ka bixin ziyaado waa inaysan la imaan madkuur madkuuraadka lasoo sheegay marka wa anlaa yaziida waa inuusan qofku ku kordhin waawan wow qabla aljalaalati lafduljalaalaha ka hor lafduljalaalaha ka hor hamsatul wasliga waa inaan la madin allahu soo maynan ka soo hadlin lafduljalaalaha iyo akbarta dhexdoodana waawwa inaan la gelin ama ha reebnaato ama ha harakaysnaatee lafduljalaalaha laftirkiisana waa inaan waaw laga hormarin akbarta laftirkeeda ba-deeda waa inaan la shadin alifna lagu taagin oon la madin soo intaas mayna soo marin intaasba markaa xasuusta koob iyo toban wa allaa yaqifa waa inuusan istaagin bayna kalimatay takbiiri weynaynta iyo takbiirta labadeeda kelima dhexdooda waa inuusan ku istaagin waqfatan istaagi dawiilatan ee dheer iyo walaa qasiiratan mid gaaban midna labada kelmadood salaaddu ay ku xurmeeyeen allaahu iyo akbar soo maahayn allaahu haddaan inta idhahda aamuso cabaarka bacdin aan idhahdo akbar idhaahdo may labadaa kelma inta u dhaxaysa aamus dheer istaagid istaagidheh oo ku hakasho ah iyo mid gaaban midna waa inuusan samayn sababtu waa maxay sababtu waxa weeye allaahu markaad tidhahda haddaad halkaa ku hakati mar dambana akbar aad tiraahdeed waxay dadku ku moodayaan xiriirintii allaahu akbar aad wada xidhiirin lahayd inaad iska badayso faraha ka qaaday oo adan neefsi iyo waxauba hadday naqasku ku qabtoo kale allaahu markaad tiraahdeed dee naqasku qabtoo kaleete waa wax la garan karo laakiin adoo ula kaca allaahu cabaarka bacdina akbar waxay ku tusinaysaa ujeedadii salaad xirashadaada inaad ka jeensato wax kala aaday marka lama ogola arrinkaa wuxuuna ku tusinayaa arrinkaasi inaad ka jeensatay hawshaas ayada muwaalaadkii iyo xiriirintii salaadana aad waxa weeyaan meesha ka saartay arrinkaasuna tanaafus iyo hawaqaadasho aysan kaa ahayn wa allaa yaqifa waa inuusan qofku istaagin bayna kalimatay kalimatay takbiiri takbiirta iyo weynaynta labadeeda kelima dhexdooda wa allahdii akbartiiyo waqfatan joogsi joogsi tawiilatan ee dheer walaa qasiiratan iyo mid gaaban midna labiyo toban wa an yusmica waa inuu maqashiiyo qofku nafsahu naftiisa jamiica xuruufihaa allaahu akbarta xuruufteedoo dhan waa inuu asagu ismaqashiiyo nin magaalada dhex marahayo isla sheekaysanahaya qolyo weydiiyen waxay ku yidhaahdeen nin magaalada markaad maraysid maxaad u buuqdaayo isla hadashaa wuxuu yidhi dadkao dhan baa isla hadla magaalada markay marayaane anugu waxaan dadka kaga fiicnahay bi anugu tayda waa ismaqashiiyaabi hadalkaygaanis maqashiya saas iyo saasaan samaynaya xaggaas uu iska hadlay iska sheekaysanaya qof magaalada dhex marayo aan sheekaysan marka lama arka biyo laakiin anugu dadka waxaan kaga duwanahay dadku qalbigay ka sheekaystaan markay magaalada dhex marayaan biyo waa isla hadlaan biyo laakiin anugu caadi baan u sheekaystaa biyo macnaheedu marka hadda waa maxay waa inaad adigu ismaqashaysid allaahu akbarta adugu waa inaad maqlaysid sababtu waa maxay haddii aadan adugu ismaqashayna wixii wax niyada ku jira yihiin dee kalaam maaha allahu akbarna kalaam iyo wax lagu hadlaya hadal bay ahayd hadal bay ahayd xadiidu nafsi baa loo yaqaanaa naftu waxay ku sheekaysato ayaa loo yaqaanaa haddaysan afka kasoo bixin oo wixii aadan ku dhawaaqin dee xadiidu nafsiguna markaas ayadaa ajarna qofka loogama qoro xasanaadna loogama qoro cadaabna kuma galo sidaa ogeed baa soo maray in allaha tajaawasa can ummati maa xadadat bihi anfusuhaa xadiid la macno ah maa lam tacmal ow tatakalam intaysan ku dhaqmin ama aysan ku hadlin waxa naftaada kusoo noqnoqonayo nafta kugu sheekaynayso ilaahay kuu qaban maayo naftaada maanta waxaa laga yaabaa inay kugu soo dhacdayba salaada ka tag waa un kugu soo dhacda bes laakiin maadan samayn ee salaaddii waa tukatay wixii niyadaada kusoo dhaco sidaas aha ilaahay kuu qaban maayo mar haddaadan fal ahaan u bedelin marka waxaa laasim ah wa an yusmica waa inuu qofkii maqashiiyo nafsahu naftiisa jamiica xuruufihaa takbiirta xuruufteeda oo idil waa inuu ismaqashiiyo asagu asagaa ismaqashiinaya saasaa laga wado ama dadka meesha la jooga waa inay maqlayaan waa in yusmica nafsahu hadda waa inuu asago ismaqashay asagaa muhim ah saddex iyo toban wa dukhuulu lwaqti waqtiga gelidiisa ayaa laga maarmaan ah fil muaqati salaadii xilliga loo sameeyey fil muaqati tii xilliga iyo salaada loo sameeyey waqtigeedii waa inuu galo ayib sharaadaha waqtiga le marka dee waxaa laazim ah waqtigooda inuu galay ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaba mawquuta waa qoraal lagu laazimiyey way marka wa dukhuulu lwaqti xilliga gelidiisi weeye salaada duhurka iyo cishaha iyo maqribka soo mid walba xilli ma leh xilliga gelidiisi weeye fil mu'aqati salaadii la waqtiyey oo la xileeyey ama la madaleeyey afar iyo toban wa iiqaacuhaa takbiirta ridideeda weeye iyo in lagu dhawaaqo xaala alistiqbaali qibla ujeensashada xaaladeeda adoo qiblada usii jeeda adoo halkaa usii jeeda haddaad tirahdo allaahu akbar kabacdina aad soo jeensatay dee salaad kuma jirto marka markaa takbiirta la imaanaysa takbiiratulixraamka xaggee u jeensanaysaa qiblada u jeensanaysa waa inaad qiblada u jeedid wa iqaacuhaa takbiirtii ridideeda weeye takbiirtu wax jeebka ku jiroo la iska ridaaya ma ah waa takbiirta inaad ku dhawaaqid baa laga warramaya xaala alistiqbaali qiblo ujeensiga xaaladeeda oo dee xadiidkii baa ku soo arooray almusiu salaatahu idaa qumta ila salaati fa asbiqi lwuduu'a uma istaqbili lqiblata qiblada u sijiinso fa marka waxaa la rabaa takbiirtu adoo qiblada u jeeda inaad ridid shan iyo toban wa anlaa yukhilla waa inuusan dhimin oo meesha ka saarin bixarfin hal xaraf oo min xuruufihaa allaahu akbar xuruufteeda ka mid ah waa inuusan meesha ka saarin sababtu waxa weeye xaraf xuruufteedii ka mida meesha hadduu ka baxo meesha waxaa imaanaya macnihii inuu isbedelo waxaa kaloo imaanaya dee nebi maxamed sunnadii looga dayanayana meesha inay ka baxdo labadaba meeshay ka baxayaan si looga baxo marka arrinkaas waxaynu leenahay xaraf xuruufta allaahu akbar ka mida waa inuusan meesha ka maqnayn kulli xuruuftuna waa inay ku dhawaaqatay allaahu akbar allaahu akbat haddaad tirahda ka war akbat oo ta ku dhawaaqday ama allaahu ak ba-dii aad ka bowdo ra' tiraahda akr lamama shaqaynayso marka allaahu akbar xuruufteedii oo dhan waa inaadan hal xarafna ka dhimin kulli waa inaad ku dhawaaqdaa qodobka ugu dambeeya lix iyo tobnaad wa taakhiiru takbiirati lma'muumi qofka la tujinayo ma'muumka ah oo imaamka loo yahay takbiirtiisa ka dambeynteeda weeye can takbiirati alimaami imaamka tujinaya takbiirtiisa uu ka dambeeyo takbiirtiisa waa inuu ka dambeeyo oo waxa u daliila xadiidkii anas ibnu malik inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaaba loo sameeyeyba in lagu daydo fa idaa kabara fakabiruu hadduu takbiirsado takbiirsada halkaa marka waxaa laga fahmo uu ku tusiyey takbiirta qofka la tujinayaa way ka dambaysaa qofka tujinaya takbiirtiisa haddaad ka hormartid oo adiguba kala sii hormartid dee imaamkuma u aha imaamkuma u aha wixii xaalada khaas waa meesheeda allaahu akbar markuu yidhaahda hadduuba ku tujinayo waa inaa ka daba tidhahda aduguna allaahu akbar marka wa ta'khiiru takbiirati lma'muumi la tujiyaha kan la tujinayo takbiirtiisu ka dambaynteeda weeye can takbiirati limaami imaamka takbiirtiisa ay ka dambayso intaaba la fahma wallahu aclam wsala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin